wuxuu ku saabsan yahay salaatu alkhowf cabsida salaadeedii yacni salaada la tukado xilliga cabsida ah xilliga cabsidaa salaada la tukado kayfiyada loo tukado ayaa laga hadlayaa salaatu alkhowf salaadaha kale un bay lamid tahay laakiin waxaa si gaara ah iyada logu sheegayaa yuxtamalu fiiha maa laa yuxtamalu fii gayriha wax salaadaha kale aan laga ogolayn ba iyada laga ogolyahay oo ama dhaqdhaqaaqa ama salaadii oo kolle imaamka lagu xidho kolle laga goosto ah ayadoo imaamkii dhexda laga soo gaara ah oo haddana ah, la dhamaystirta ama lala dhamaystirta isaga a ah, qibladii iyo khayrulqibla xaaladahaas oo idil salaadaha kale hal sibay ku socdaan marka iyadu waxyaalo badan arki doonto salaadaha kale aan lagu ogoleen ayaa loo ogolyahay salaat lkhawf waxay ka mid tahay waxyaalaha rukhصka ah ee soo gelaysaa taxta rafci اlmashaaqi in waxyaalaha mashaqada qofka laga qaado oo culayska qofka laga qaado nusuustii shareecada ee caamkaheed ee takfiifka iyo fuduadiinta ku baaqaysay inu ilaahay nagu kalifeen waxaanan awood u lahayn nusuustaas ayay marka mithaal u tahay oo tusaysaa waana salaatulkhoofku waa mashruuc xilligii nabiga iyo keyrkii ka dambaba xilliga nabiga iyo ka dambaba sidaas jamhuur ahlulcilmi ku tageen qaar culamada kamida uu kamid yahay abu yuusuf saaxib abi xaniifa isaga wuxuu leeyahay kaanat khaasa linabiy sala allah alay wasalam nabiga khaas ku ahayd bidaliil qowlihi waidaa kunta fiihim faaqamta lahum asalaat idaa kunta fiihim baadis nabi maxamed markaad ku dhex jirto adiga faaqamta lahum asalaat faltaqum daa'ifatu minhum macak marka taasay lamid taasoo taas yuu daliishaday laakiin jamhuurtu waxay leeyihiin khidaabka nabiga lala khidaabay calayhi salaatu wasalaam caamun lahu waliummati isagii ummaddiisaba caam bay u tahay wayna badan tahay qur-aanka meelo nabiga lala hadlaayo oo ummaddan ay soo hosgelayso wixii axkaamta shareecada wixii khusuusiyo keena oo la caddeeyo oo khaalisatan laka nabiga lagu khaas yeelay mooyeene caam weeyaan licumuumi qowlihi tacaala waatabicuuhu raaca nabiga hala raaco calayhi salaatu wasalaam baa lais amray amarka asaga aana wax khusuusiye ah oo kaga soo lagaga baxo lama hayo saas darteed caam weeyaane khaas kuma ahaa kayfiyadan dhowru keeni doonaa musanifka raximahullah ay u xoog badan tahay kayfiyadii uu nabigu u tukaday calayh salaam fi qaswati daati riqaac iyo qaswatu eh, cusfaan labadaa qaswa u xoog badan wixii ka dambeeyana xaalatu iltixaam alxarbi iyo dagaalka markuu faraha ka baxo oo lasdhex galo oo suuroobi weedaba in qiblo alqaabilo la rukuuco la sujuudo marka waxa weeyaan fa rijaalan aw rukbaana ayaa markaa imaanayso si alla saa rabta utukanaysaa ida kana alqitaalu mubaaxan ida kaana alqitaalu dagaalku hadduu yahay mubaaxan mid la baneeyo oo mubaax ah yani mubaaxaas waxaa soo gelaya kii waajibka ahaa iyo kii mubaaxu ahaa mustdarafeynka ahaa mubaax waxaa la yidhaahdaa shay ka tegidiisa iyo la imaashihiisu ay isku mid tahay yaa mubax la yidhaha asalka laakiin hadda midda looma jeede dagaalkan inuu yahay mid banaan ama ha raacsanaato inuuba yahay waajib ama ha ahaado mid oo mubaax aho aan ajir iyo thawaab midna laga helin iska mubaaxa marka labadii way soo hosgelayaan hadda mubaaxan caam wey oo ka caamsiyi oo hadduu qofku la dagaalamayo gaaladii iyo cadowgii markaas waxaa weeyaan mubaax intuu yahay buu mashruuc sii yahay weliba wujuub sii yahay weliba wujuub sii yahay ee ma aha mubaaxii fi usuul axkaamu takliifiyada ahaaye mustawa darafaynka labada dhinacba u ka sinaayo haddaad ka tagtana dhib lahayn haddaad iska dhaaftana dhib lahayn alajri thawaabinta laga heli midkaa ma aha wax loo jeedo wax ka camsan baa loo wadaa waa soo gelaya midka mubaax ahaa aan ishaaray oo qofka haddii xoolihiisa iyo qof inuu xoog kaga qaato damco inuu iskaga dhaafana waa u banaantah faraha ka qaado inuu la dagaalamo oo xoolihiisa ka ceshadana waa u banaantah waa u banaantah in kaana alqitaalu dagaalka hadduu yahay mubaaxan marka dagaal kastaa loo jeedaa oo mubaax oo banaan wاlcaduwu cadowguna fii gayri jihati اlqiblati xagga qiblada meelaan ahayn uu kaa jiro jihada salaadda marka la tukanayo loo jeedsado cadowga kaama jira dhinac kaluu kaa jiraa docdoc buu kaa jiraa gadaal buu kaa jiraa fii gayri jihati اlqibla hadduu sidaa yahay cadowgu dhinaca qiblada meelaan ahayn kaa jiro faraqa alimaamu imaamkii baa kala qaybinaya annaasa dadkii firqatayn laba qaybood labaa loo kala goynaya dadkii qayb salaadda imaamka la gasha ee qeyb waardigii gasha oo difaacii ilaalisa muslimiinta lanna wakhuduu xidrakum bu ilahi subxana wa tacaala gaaladuna waxay jecel yihiin muslimiinta inay khaflo iyo haad ka helaan wada aladiina kafaruu low takfuluuna can aslixatikum wa amticatikum fayamiiluuna calaykum maylatan waaxida hal maray nagu soo rogaalceliyaanbay rabaan marka waa la qaybinayaa si dagaalkiina loo ilaaliyo cadowgii salaaddii cibaadadiina loo tukado saas wey firqatayna laba kooxood buu qaybinayaa firqatan koox fii wajhi lcaduwi cadowa qaabilkiisay aadayaan qibladii cadow kaama jira hadda dhinac buu kaa jira marka cadowgii bayba waardi ka galayaan salaadna ma galayaan salaadna ma galayaan waardihiimay um adkeenayaan dhuujinayaan wa yusallii wuxuu tujin marka imaamkii markuu waardigii iska adkeeyo oo ciidanka u diyaariyo oo kooxdaa ugu talagalay inay waardi galaan yusallii wa yusallii bifirqatin kooxdii kaleu tujinaya ragcatan ragcad kooxdii kale hal ragcad buu gelin salaadii bay la gelayeen ragcaddaa hore ayay la tukanayeen marka fa idaa qaama markuu imaamku istaago ila athaaniyati ila arakcati athaaniya ragcaddii labaad markay uu imaamku u istaago tii koobaad way la tukadeen tii labaad markuu imaamku u kaco ayadana way kacayaane nagow kuwii la xidhnaa ku xidhnaaye la tukanayo waxay niyoonayaan mufaaraqatahu imaamka inay faaruqaan inay imaamka ka goostaan ayay niyoonayaan keligood baa iska dhaqaaqa waa tanma waxay dhammaystiran salaadii wixii u haray munfaridiina munfaridiina xaalihin kuwa keligooda ayagoo keligooda keligood imaamkiisa ka goostaan bay ragcaddii labaad la imaan hadii salaadii laba ragcadood ahayd ragcaddii imaamkii la tukadeen ragcaddii labaad markuu ukacay ay iska tukanayaan dhamaystiranayaan ilaan muhiimad baa sugayso rag baa salaad la-aana oo raba in lasoo kala bedelo intay ka goostaan oo ragcaddooda dhamaystirtaan isagoo imaamki iska taagan ragcaddii labaad ayay wadahaboo aadayaan ilaa wajhi alcaduwi cadowa wejigiisa iyo meeshuu taagnaabay tagayaan meeshii laga wardiyanayey wa jaa markaasaa waxaa imaanaya ulaa'ika kuwaas ee waardiga ku jiray ee firqadii iyo kooxdii kale ee waardiga ku jirtay baa imaan ila alimaami imaamkay u imaanayaan wa huwa imaamka oo qaa'imun sidii u taagan fi salaati salaadda ugu taagan ragcadda labaad buu taagan yahay imaamkii dadkaa imaanayuu sugayaa dhibaata ma laha ishtiraak fi lcibaadana lama soo gelayso ishtiraaku fi lcibaada oo hadda imaamkan salaadan uu dheeranayo wuxuu u dheeranayaa inuu salaadiisi tukado laakiin dadka kasoo qeyb galaan oo jamacada kale soo gaarhaan yuu rabaa oo ragcadda labaad la tukadaan bay rabaan marka noocan wax dhibaato ah ma laha maslaxatu salaad baa loola jeedaa jamaacada baa la ilaalinayaa ajirka iyo hawaabkana alla loola jeedaa ee maa dad dartii in loola jeedo oo shirki ay kaa gelisa maaha waxay lamid tahay ka rafci takbiiri takbiiraat alintiqaal imaamka markuu takbiira kor u qaadayo allahu akbar leh dadka inay maqlaan marooso maha oo ku raacaan oo mutaabaceyaan oo dawlad rabaa marka lama dhihi karo maxaa ilahay dartii tarkiibad kor ugu qaadaysaa oo dad kale u lama dhihi karo maslaxatu salaad bay soo wada geli oo ana wax las amray marka w jaa ulaaika ila alimaami bay imaanayaan wa qaa'im isagoo taagan fi salaati salaadda u taagan ragcadda labaad kuwii kalena idin tage fa kooxda labaad way xarmanayaan salaaddii bay geli takbiiratu ixraam salaaddii bay gelayaan wayamkuthu lahum waa u nagaanayaa biqadri alfaatixa intay soo socdaan ragcaddii koobaad baa loo jeedaay qadr qadrulfaatixa buu nagaan iyo wa suuratin suurad qasiiratan yar si ay usoo gaaraan tii dib ugu celiyey fa jalasa markuu fadhiisto litashahudi isaga salaadiisa laba ragcadood bay aheyd waa dhammaatay atixiyaadkii buu fadhiistay kuwan dambana ragcad baa usii dhiman see layeeli qaamuu intay kacaan oo wa atamuu iyay soo dhammaystirayaan lianfusihim naftooda usoo dhammaystiri ragcaddii u dhimaneed bay intay istaagaan ay soo dhammaystirtaan taxiyaadka kusoo gaarayaan imaamki iyo fadhiga kusoo gaarayaan soo ma intaad ka goosato haddana kusoo noqoni wa yutiilu markaasuu wuxuu dheeranayaa huwa imaamkuna atashahuda ataxiyaadku dheereen asagana ataxiyaadkii ila rag baa ragcad soo tukanaye oo istaaga ragcad labaad u kacaye intaasagana ataxiyaadku sii dheeranayaan uma yusalimu bihim kuwan dambuu la salaama naqsan marka kuwa horena waxay heleen fadiilata takbiirati alixraam bay heleen kuwana waxay heleen fadiilata asalaami salaamo naqsigiiba imaamkii ayay la heleen marka qolo walbaba waa la qanciyey fain kaanat hadday tahay salaadu maqriban salaad maqrib hadday tahy haddaa laba ragcadood unbaa la qaybiyo ragcadi ragcad baa loo kala qaybsan si siman saddex ragcadood oo maqriba haddii la tukanayo see la yeeli maqribkiina lama qasrin karoo saddexda lagama yareyn kare fain kaanat maqriban hadday salaad maqrib tahay sallaa wuxuu tujinaya imaamku biluulaa bilfirqati luulaa kooxda hore ragcatay laba ragcadood buu tukan yuu tujinaya laba ragcadood buu tukan oo loo jimiri wa wuxuu tujinaya bithaaniyati kooxda labaadna ragcatan hal ragcada ah, kooxda labaad hal ragcadood had u kusoo gaarayaan marka labada ragcadoo hore ay qolaxda hore kooxda hore la galaan la tukadaan oo ragcaddii saddexaad <coughs> uu istaago atamu lianfusihim marka way dhamaystiranayaan way tegayaan marka waxaa inaan kooxdii labaad markaasay ragcaddii u la tukanayaan wa bithaaniyati kooxda labaad ragcatan utujin aw amase rubaaciya in kaanat salaatu rubaaciyatan wey salaada hadday salaad rubaaciya tahay wixay magaaladaada joogto oo degan tahay baa dagaalku qabsaday salaaddii gaabin maysid afartan ragcadood maa tukane rubaaciyadii duhurka iyo casarka hadday tahay imaamkiisa u tukinayaa sallaa wuxuu tujin bikulli firqatin koox koox kasta ragcatayn laba ragcadood buu tujinayaa kooxdan laba ragcad buu tujin labadii kale dhamaystiran kooxdan labadii ragcadood kale kusoo gaarayaan labadii kalena atixaadka kusoo gaarayaan fa in hadduu kala geeyo arbaca firaq afar ragcadood buu tukanaye jamaacadu ba afar kooxood ka dhigo afar aag buu kala geliyey kooxna wuxuu yihi aniga ila tukada saddexdiimana saddexda aag ku kala jira kooxda ragcad buu tujini way dhamaystiranayaan kooxda kalaa imaanaysa ragcad buu tujini way dhamaystiran kooxda kale ragcad saas waa ayadana waa banaan tahay kule fain faraqahum faraqa alimaam imaamka hadduu kala geeyo oo kala qaybiyo hum jamaacadii arbaca firaqin afar kooxood ad u qaybiyo oo wasallaa uu tujiye bikuli firqatin koox kasta ragcatan ragcad uu tujiyo saxa way ansaxaysaa meesha waxaa la rabaa in jamacad in laga wada qayb galo oo ajirkii jamaacadana la wada helayo thawaabkii cadowgiina laiska ilaaliyo laiska difaaco hafle iyo dambanaan ayna kugu dhicin cadowga uuna dhabarka kaaga imaanin saas umaa la rabaa waxayna tusaysaa salaatu salaat alkhowf marka laga hadlaayo adilatu salaati fardiyatu salaat aljamaca markaan soo marayna soo ishaarray salaada jamaacada in lagu tukado inay faral tahay adilada ugu xoog badan loo dariishado waxaa kamid a ah salaat alkhowfka kamid a ah kol haddii xili cabsi ay jirto oo cadowna is hortaagan yahay jamaaca hala tukado halayska qeybiyo halasbedelo hala tukado layidhi amni xaalad lagu sugan yahay oo nabad lagu jiro maxaad u malaynaysaa marka salaatuljamaca waa waajib saasuu ka wada wsallaa bikuli firqati rakcatan saxa waasixi wain kaana alcaduwu fi lqibla taa suurada koowaad be suurada koowaad maxay ahayd cadowii waxau jiraa fii gayri jihati alqibla qiblada meesheed dhinaceed dhinacaanbu kaa jiraa saasaa loo tukanaya soo maray waa siduu nabigu u tukanay qaswatu daati riqaac aswadii la dhihi jiray aswadii karmaha karmaha najdi iyo dhulkaasa lagu duulay marka saxaabadu dee meel kafra ahoo saxra ahoo kabalaan ay ku socdeen lugihii baa dildilaacay maryahoodii bay ku duduubteen e, lugaha fa sumiya ghaswatu dati riqaaci karmaha midu saaxiibkeed kayfiyada koobaad wey kayfiyada labaad waatan wain kaana alcaduwu cadowga hadduu yahay fi lqiblati ee fi jihati alqibla cadowga xagga qiblada hadduu kaa xigo oo banaantiisii oo iska muuqataan xagga qibladu kaa jiro yushaahiduuna fi salaat salaada gudaheedana ay arkayaanba waa u muuqataayo salaada ku jira iska fiirin karaan wa fi lmuslimiina muslimiintuna kahra badni baa kusuga badan yihiin muslimiintuna waa koox badan safahum waa safayaa imaamkii muslimiintii safayna laba saf umuu ka dhigi iyo fa akara ka badan sidii hadba makaanka uu waasac noqdo laba saf oo dhaadheer ama saddex saf ama afar saf hadba inta suuragala wa axrama markaasuu salaadii gelaya oo xarmanaya takbirat ixraam salaadii buu gel allahu akbar buu leeyahy wa rakaca wuu rukuucayaa waa laba rukuuci gidibs rukuucda lasla geli wa rafaca markaasuu dee ka korway kor noqonayaan bilkulli dhammaantood a ah, isla gelayaan isla rukuucayaan rukuucda lawada kor noqon intaa waa lawada soconaya leanna intaa kama soo gaarsiin kara cadowgii inuu muslimiinta soo gaaro waa lowna kor noqon waana laska fiirinaya rukuucdaasi iyo qiyaamka iyo istaaga intaas ilqoorka ayaa cadowga laga fiirinaya alxiraasa maca salaad wey soo maarti adoo waardi ku jira haddana salaada tukanaya arrinta ayada marka xaaladaasoo kale dhibaato male iltifaatkii la diiday ee nabiga uu yidhi calayhi salaatu wasalaam ikhtilaas ikhtilaasu shaydaanu salaat alcabdi uu yidhi ma soo gelaysa badan ayada waad fiirinaysaa nabiga sal l slam waa kii niman waardi ahaa oo shicbi meel gol ah uu yidhi bilcaduu nagu waardiyayo ishuu saa u waayey sala allahu aleyh waali wasalam xaaladahaasoo kale jihaadka iyo diintaba lagu ilaalinayo salaadii salaadaadana tukadinta ilaasha wey cumar radi allahu canhu isagu dee waa ku dhihi jiray ujahiz ujahiz ana fi salaati marka hadday muslimiintuna badan yihiin cadowguna xagga qiblada kaa jiro laba saf baa laga dhigiyo ka badan wa axrama wa rakaca wa rafaca bilkuli dhammaan intaas waa isla sameynayaan wa idaa sajada markuu sujuudo sajada macahu safu ladii yalihi safkii la xiriiray baa la sujuudi safkii kalena weli itidaalkii bay ku taagan yihiin samic allahu bay taagan yihin waa cadowg bay fiirinayaan ila intay sujuudayaan o dhulka tagayaan hoos bay udhaceen cadowgi ma arkayaan marka waidaa sajada sajada macahu safu safkii baa la sujuuday aladii safki yaliihi imaamka la xiriiray oo safka hore ah. wastamara safu aw aakharu safkii dambana wuxuu daa'imayaa qaa'iman xaala kowni qaa'iman uu taagan yahi istaagiisu iska tagnanaya waardigiibu ku jiri fa idaa rafacuu markay kor u qaadaan ru'uusa madaxooda sajada saf safki kalaa sujuudaya ah, safki kalaa sujuudi marka kor uqaadan sujuuda udambeysa kasoo kacaan wey safki kalaa daba maraaya markaasa istaaga daba laiskugu imaan uma yarkac dana waa la rukuuci kooxda oo idil wayarfac waa la kor noqonaya rukuuci laga kacaya min dhammaantood faidaa sajada markuu sujuudo ragcaddii labaad sajada macahu waxaa la sujuuda asafu ladii safkii xarasa ilaalinaya waardiga ku jiray awalan markii hore waxarasa waxaa waardiga geli asafu alaakhar safkii dambe safki dambe safka dambe saf aakhir safki kale waad dhihi kartaa safki dambena waad dhihi kartaayo sunada caddaysayo xadiiska nabiga alayh salaam markii ragcadda labaad loo istaagaba waa la isbedeli safkii u horeeyey gadaal buu u siqi safkii u dambeeyana horay buuba geliba ficlan horay buu gelaya marka wuxuu noqday marka safkii u horeeyey hadaayato saful aakhir buu noqday safkii u dambeeyey hadaaya ragcadda horena saful awal buu noqday sidaas marka xadiiska nabiga alay slam uu sii cadeeyey faida sajada sajada macahu safu ladii xarasa safkii waardiyan awala marka hore wa safu laakhar safkii kalena waardigii buu gelayaa faidaa rafacuu safkaa hore ee hadda marka hore dambeeye hadda horgalay markay kor noqdaan oy soo istaagan ragcaddii ragcaddii labaad atixiyaadkeeda u fadhiistaan sajada safu laakhar safkii kalea sujuudayo wayundamu waxaa la sunneeyaa xamlu silaaxi hubkii in la xumbaarto fii salaati lkhowf salaati lkhowfki markaad tukanayso hubkii iyo waxbaas ka dhigin wado a waad wadanaysaa lannahu cabsi dhici karta adow inuu markaaba kugu soo galo salaada gudaheeda marka dagaalkaada hore kasii gal walyakhuduu aslixatahum ilahy le aslixadooda iyo hubkooda ha qaataano laakin in kaana bikum ada min maطrin oo kuntum eh, mardaa dhib ma laha waa ayadu laa junaaxa an tadacu asliata dhibka ilaa hubkiina aad dhirtaan dhib ma laha mararka qaar haddii ama meeshii ay dhoobo tahay ama aad ka baqayso kaaga dhacdo ama uu xanuun u ka hayo haynba karin hubkan laakiin wakud waxay rakubaa inaad diyaar garowdaan mar walbaba oo isilaalisaan oo difaaca ku jirtaan <clears throat> hadda maanta waxaa weeyaan sihaam iyo mxuu ahaa waran iyo mxuu ahaa leeb iyo waxaasa hore hore lagu dagaalami jiri hadda waxaa wey adoo miltis arkeyna meel fog baa lagaa soo shiishaya halkaasaa ayay ku dhacaysaa marka haddiiba ay suuragal noqon weydo wadciga hadda in laisku imaado tajamuca iyo isku imaadkaas laga baqayaba nadfac meel fog laga soo tuuray inuu ku habsado dadka waxaa weeyaan farijaala aw rukbaana farijaalan aw rukbaana awal waa las arkaayay waxa kugu soo socda waa arkaysa lee baa lasoo garaaya meeshuu soo gaarin waa la yaqaanay inta laga fogaanaya saddex boqol oo diraac marka meelahaasu gaari jiray sihaamulcarab iyo leebka carabta saasay leeyihin <clears throat> wayundabu waxaa la suneeyaa xamlu silaaxi hubka in la xumbaartay fi salaati lkhawfi salaada cabsida waida ishtada alkhawfu cabsidu hadday ka daraato ay sii adkaato aw iltaxama waltaxama alqitaalu dagaalkiina uu isdhex galo iltixaamka waxaa weeyaan dagaalkii dadkii muslimiintii dadkii gaaladiba isdhex galay hawsha waxay noqotay ilsaaqulaxmi bilaxm hilibkii in laisku dhejiyaba lootay waxay gaadhay hadda feeb iyo faralaa bay gaadhay iyo laad iyo haraati iyo arrintu gaadhay tooridii baa laiskula tegey arrintu halka hadday gaadhayso meel isasafta lama joogee fa rijaalan aw rukbaana ah, idinkoo lugeynayo idinkoo cararayo idinkoo faraskiini wato idinkoo farriya karri xagga warad xagga warad ku tuka salaada waltaxama alqitaal salluu rijaalan iyagoo lugeynay rugbaanayo wax saaran ila alqiblati xagga qibladii u tukanaya wagayriha qiblada keyrkii danta hadday keento mid aan qiblada meesheeda ahayn baa loo jeesan karaa jamaacatan jamaaca lagu wada tukan wixii oo dagaalka socda hadii suuragal noqoto wafuraadaa keli keli iyo xabad xabad wayumiuuna yumiuuna yumiuuna way ishaarayaan birukuuci rukuucdi ya yuminuuna khalad weyadi yuminuuna wayumuna bay ku qorayaan yuminuuna maaha yumuna wayumuna marka hamzadii meesha ka maqan wayumiuna yumiun wayumiuna hamzadaas la rabaa soo saama yumiuna wayumiuna way ishaarayaan ima alima alishaara alima alishaara wayumiuna way ishaarayaan birukuuci rukuucdii iyo wabisujuudi sujuudi haddii ku suuro weydo ishaarad ku wadi in cajazuu hadday cajizaan oy u suuroobi weydo ku adkaato canhumaa yani rukuucdii sujuudadii ka adkaatay sideedina ula imaadaan ishaaray ku tukanayaan wasujuudu sujuudaana akhfadu hooseysa min arukuuci ishaare markaad ishaarayso ishaarada rukuucda ishaarada sujuuda sujuuda hooseysa awal bay leedahay hooseyse wa in idaruu hadday u baahdaan ila darbi inay wax garaacaan almutataabic xiriirta garaac xiriira inuu cadowgiis galaan oo inuu tumo oo garaaco la dhaco danta hadday keento darabuu waa garaacayaan waana tukanayaan salaada kujira salaada ku jira asagoo ku dhufanaya oo ku dhufanaya oo ka gabanaya yuu salaadiina tukanaya salaadu sina loogama tagayo walaa yajuuzu siyaaxu kaylasa ma banaana <coughs> inuu qaylyo oo dhawaaqo ya hmm? darabuu walaa icaanata so darabuu walaa icaanata aleyha ma soo celinayo ha sax wey an waali wasalam yiri ninkii adduunyada ku isticmaalana aakhira kuma isticmaala ayuu yihi sala allahu aleyh waali wasalam marka yaxrumu cala rajuli ninka waxaa ka xaaraana lubsu lxariiri xariir inuu xidho dharka xariirta lia inaga hadda xariir iyo dahab iyo waxaasoo dhan ba haynaba eh, dahabkana waxaa yeelay fargashigii iyo haweenka ay xiranayaan hmm. xariirta iyo dharka la yirahdo jilicsan dhar jilicsan weeyaan asagoo adagna waa jiraa dibaaj la yiraahdo sundus iyo istabraqna waa jiraaye oo uu adag yahay sunduskuna jilicsan yahay istabraqa iyo dibaajkuna adag yihiin dharka xariirta ah wax ka xaaraan rag inay xidhaan wasaa'iru wujuuhi isticmaalihi isticmaalka xariirta qaybihiisa kale ee kasoo haray xirashada xirashada waxay kasoo haray oo inaad maaragtay huwato iyo inaad goglatay iyo inaad ku fadhiisatay iyo waxyaalaha noocaas o dhan ba xirasho kaya m gedi waa xaraam wey wasaa'iru wujuuhi isticmaalihi isticmaalulxariiri in la isticmaalo qayba wujuuhda iyo aqsaamta kale kasoo haray waa xaraam walow bitaanatan walow kaana bitaanatan haba ahaado mid hoosta la mariyey hoos maris maadee bidaana dharka la qabo wuxuu qaybsamaa dhihaara iyo bidaana iyo xashwi saddexdaas qaybsamaa dhihaara iyo bidaana iyo xashwi dhihaarada de aad qabto dhanka kore wey dhanka kore dhihaarada dhanka kore xariir inay tahay oo korka horaba laga arkayo mara xariir inaad qabto lama ogolo inaadan korka kore yeelan ahaanin laakiin dhankan hoose kootibaad qabtaa kootiga intiisa hoose malaasana ee jidka la xidhiidho dhan ba xariir weeyaba ayadana lama ogolo bidaana wey lakin waxaa la ogol yahay alxashwu gudaha hadduu ku cuban yahay koortii lasoo sameeyey ama jubad iyo maarata koor lasoo sameeyey gudaha haddii loogu cubo sida suufkii oo kale xariir lagu cubo laguna talo kaasan wax dhibaataa maleh kaasan wax dhibaataa ma laha ah nacam walow bitaanatan haba ahaado dhinka jirka la xiriire baatinka ahe baatinkaba ahaadee wayajuuzu waxaa banaan xashwu jubbatin kootigii iyo koorkii la xidhanayay in lagu cubo waa banaanta xariirti ad waxay leeyihin bishardi اlkhiyaata inay ku talan tahay wamikhadatin iyo barkintii barkintii iyadana in gudaheeda iyo ugu jirto xariirsi dhimaleh wa farshin iyo firaashkii in lagu culo dhib ma laha bihi bilxariiri xariirti intaasa soo sheegnayba yajuuzu xashwu jubatin wamikhadatin makhada waa barkinta wa farshin in lagu cuno way banaantah bihi biariiri xariirta <clears throat> wayajuuzu waxaa banaan laa yusama libaasan libaas ma wayajuuzu waxaa banaan lilnisaai haweenkii isticmaalu isticmaalu xariirta haweenkayna xidhaan waa u banaan tahay waqiila waxaa la yihi waa sida markaa qiiladaas raafici weeye qowlkiisiiye khilaafkiiba weeyaane yaxrumu waa xaaraan calayhina haweenkuna iftiraashu inay gogladaan oy xidhan karaan xariirta laakiin inay gogol ka dhigtaan nooc min alisraaf iyo kabadlaysa ku jiro taa iyaduna ma banaana qaar ba saas leh laakiin dabasa waa ogolyahay yaxrumu calayhina firaashuhu iftiraashuhu in la goblado wayajuusu waxaa banaan ilbaasuhu in loo xiro lisabiyi ilmihii yaraa maa lam yabluq haduuna gaarin ilbaas in loo xiro weligiisa uu maro xariira u xiro ilmihii yaraa way banaan tahay ya ha waa ii ma adinka dee daahir inii tahay ويجuز waxaa banaan ilbaasuhu ilbaas اxariiri lilweliy wa u banaanta lisabiyi inuu xidho idinka barnaamka iso dhegey sooma wayajuuز lilweliy waxaa u banaan ilbaasuhu lisabiy ilmihi yaraa inuu uxidho waa banaan tahay haddoo garatay ilma yar maxaa u xidhaya weligiisa weligiisa uxidhaya dhib male goorma maa lam yabluqa duna gaar maa lam yabluqda waa iska ta'kiid un weeyaan sabi baa lasoo sheegay sabi baa sabi hadii layidhi waa cadab albaaliq maa lam yabluq intuuna qaan gaarin waa loo xidhi karaa dhib male buu leeyahy wاlmurakabu midka laisku daray tarkiibiye laskaga dardaray murakabku waa tarkiib shay-ayn fa akar laba shay ka badan oo laisku daray wاlmurakabu midka ka kooban min xariirin xariir iyo wغayrihi xariir keyrkeed baa laisku daray mare laga sameeyey waa la fiirinaya in zaada xariirta haday ziyaado in zaada hadduu ziyaado wasnulxariir xariirta wasankeedii iyo miisaanka xariirta hadduu ziyaado yahay xaruma xaram wey dhanka aqlabiyada la raacinaya xaaraan weeyaan wain istawayaa hadday sidnaadaan maradii xariirra way ka samaysan tahay kataan ama suuf ama qudni ayadana waa ka samaysantahy ah, wayse siman yihin labada marka laisku fiiriyey jaaza way banaanta ayaduna wayajuuzu waxaa banaan mudarazin bihi ah, midka la xardhay bihi bilxariir lagu xardhay mudaras tadriisku waxaa weeyaan jacaluu khirqatin min xariir khaalisan calaa thawb karin xariirahoo nadiif oo khaalis oo xariir oo wax kale ku dhex jirin oo karin ahaan marada kale saa logu talo ayaa waxaa la tadriis la yihahda hada tadriiska waxaa la yihahdaa wax qaba ilgumami jira miyaha khamiisyahan oo laxarxardhay awe khamiisyaha laxardhay ee saa wax logu toltolay hadda baryahan dambe fashon socda ya yaa qabo dambi mehe xariir mehe xariir wa in xarir lagu soogaad ka baqi mm. hadda waa banaanta qurux weya waa jamaal qul man xarama ziinat allahi alatii akhraja licibaadi watayibaati min arisq marka xalaal wey laakiin waxa laga hadlaya xariirta weya ayadoo laftirkeeda waa la fiirinaya markay xariirta tahay intay gaarsan tahay arbacata asaabic homaaduun dhima laha marka wuxuu le wayajuuzu waxaa banaan mutaraz bihi bilxariiri midka lagu xardhay xariirta midka lagu xardhay ee lagu dhajiyey ee lagu karkarmeeyey waa banaan tahay kaasoo laa yujaawizu aan dhaafaynin oon ka badnayn arbacata asaabic afar faro aan ka badnayn arbacata asaabic cardan baa loo wadaa duulan maaha dheerarka suu raba ha u dheeraado laakiin ballac markii loosaa loo saaro maradan lagu dhejiyo marada kale xariirta xariirta karinta afar farood waa inayna ka badanin xagga ballaca saas weeyaan xadiidka fi saxiix muslim kusugnaa riwaayata cali xariirtu nabiga nahayy sal slam ilaa arba ilaa fi mawdici asbicin wa isbaciin wa talaat aw arbac waa soo arortay hal faro ama labo ama saddex ama afar ka badan lama ogolo wa muarafin wayajuuzu muaraf midka dharfaha lagaga tolay isagana waa banaan yahay muarafka waa dharfaha fiidaha lagu laabay oo xariir lagaga tolay waa banaan yahay wa mujayabun baa banaan midka isagana jeebka iyo dhowqa lagaga tolay muctaadin laakiin caadada iyo curfiga aan khilaafsanayn muctaad iska caadi ah caadada iyo curfiga khilaafsanayn wax yar oo afar farood iyo aan ka badnayn waa inay tahay mujayabka waxaa weeyaan jayabka waxaa ladhaha xagga luqunta ayay u isticmaali jireen jayab dhankan luqunta ee kurka laga soo geliya khamiiska iyo shaarka halkaa weye kaasuu marka saa ugu laabay afduubka xagga luqunta ah yaa waxaa la yidhaahdaa mujayab la yidhaahdaa walahu waxaa u banaan qofka an yabsuda inuu fidiyo calaa furshin calaa furshil xariiri firaashkii xariirtaha ama maradii xariirtaha ee la gogolay inuu ku fidiyaa u banaan mindila mindil safareti iyo shifgumaan iyo waxyaaba noocaaso kale inuu saa ugu fidiyo oo naxwi wax lamid ahoo maro kalea uu ka saari kara lixaafki iyo go-i sariirta iyo maro xariiro taalo saa ugogoleed maro kale oon xariir ahayn kor ka saaro deena waa ku fadhiisan kara o isticmaali karaa ila waxa hadda lagu fadhiistay maradii xariirteed ma hoos bay jirtaa sida xashwigii iyo cubitaankii oo kale ayay kusoo fadhiisato ay noqotay walahu waxaa u banaan an yabsuda calaa furshin calaa furshin xariiri xariirta firaashkeedii la gogolay inuu ku goglaa banaano ku fidiyo mindiilan mindiil mindiilku waxaa weya marada markii la qabaysta laiskaga tirtiro ayaa mindiil yiraa shukmaanka kale iyo mindiilan wanaxwihi iyo wixii lamid ahoo maro kale iyo lixaafkii iyo gudii saruurta iyo waxtaasoo kale ah oo wayajilisadeena uu ku fadhiisto fowqa fowqa xariir marada fowqa fowqa eh, eh, almindiil kiibuu korka kaga fadhiisanaya xariirtan hoos bay ka jirtaa <clears throat> wayajuusu waxaa banaan lubsuhu xariirtii qofka inuu xidho lixarin liajli xarin kuleel daraadiis wa bardin waliajli bardin qabow dartiis xarigaa iyo bardigaasoo muliikayni dadka halaagaya oo lagu halaagsamayo qabow daran ayaa jira kuleel daran baa jira marka waad u baahatay dharkii xariirteed rag baadna tahay waad xidhan kartaa dhib malaha ah, marka muhlikeyni waxay tusaaysaa xaalat daruura lakin shaaficiyada waa isku hayaan xataa xaalat alxaaja daruuraba yayna gaarin oda u dhimanin kulaalka iyo qabowgan laakiin baahi baa imaatay qabowga hayaan kulaal waa xihan kartaa ayay leeyihiin nuuli keligaas iskuma waafaqsana ila xaalatu daruura hilaagu halaagu waa markuu daruuro imaato laakiin waxaa ka horeysa daruurada xaajada ka horeysa ah, marka laga hadlaayo eh, axkaamta eh, qadarka ay gaarayaan marka laga hadlaayo daruuriyaadki iyo xaajiyaadki iyo taxsiiniyaadki iyo kamaaliyaadki iyo waxaasoo dhan baa jira marka xaaji hadday tahay baahi ay taallo ama daruuro kasi daran baa i taalo waa xihan kartaa wa satri cawratin yajuusudaas ku xidhan tahay waxaa banaa libsuhu lixarin wa satri cawrata walaadi satri cawra cawra lagu asturaayo dhar kalaad ma haystid waxaan xariir keena ma haystid waa xihan kartaa cawraad ku asturan oo ku tukan walimufaajaati xarbin iyo dagaal kugu soo kediyey ilaa goortii baad xidhan kartaa fuqida la waayo hayruhu waxaan ka ahayn xariir qofka dagaal baa kusoo kawiyey inuu baxo banaanka aado dagaalgalu rabaa xariir waxaanana ma haysto waa xerada waa la baxaya marka ah, walimufaaja'ati xarbin dagaal kusoo kadiyey idaa fuqida haddii la waayo mufaaja'ada isticmaali xariir hayruhu hayr alxariiri ayuu hadduu waayo walixikatin waliajri xika cadho daraaddeedna waa u xihan karaa iyo wadafci qamlin injir iska reebideed ah, qofka injir baa yaa ku dhacday xariirtana injirtu ma qabato ma qabato dharkana jir kale way u roon tahay xikada iyo mxuu ahaa cadhabana ayaduna de dharka kale ku danqinayo iyo wasaqda soo jiidayo iyo waxaasoo dhan xariirtu maahe waa dhar nadiifaho aan waxaaso dhan aan qabanaynin jirkeena naacimho jilsirsanoo jirkana aan aan xanaf ur yeelayn on ku danqinayn wey <clears throat> ayadana waa la isticmaali karaa <clears throat> rakasa rasul sal slm lizubayr cabdiraman bin cawf fi libs axariir lxikatin kaana calayhima ah, xikatin kaana dhaashaas cadhada ah, haysa labada saxaabi zubayr iyo cabdiraman bin cawf waa u ogolaaday inay dhanka xariirta xidhaan wa dibaajun fakhiim ayaduna waa xidhan karaa dibaajun dharkaa xariirta nooc kamida wey dibaajka waa nooca adag ee thakin adag wey nooca adag ba waxaa la dhahaa dibaaj la yidhahdaa ah, marka in la yidhaahdo dibaajkaasi lagu sifeeyo thakiin waa sifa kaashifa lianna dibaajka sidiisaba waaba thakiinba dibaajku sagaba adagba wuu adagyahay marka thakiin inta lagu sii darayo waa iska kaashifa wey wasi weys wadibaaju dhakiir laa yaquumu hayruhu dibaajka goormuu xiranayaa laa yaquumu hayruhu maqaamah fi lxarbi meeshiisa wax u qumaaya usan jirin fi lxarbi dagaalka oo isaga marka dagaalkiiyo loo baahan karo oo hubka laskaga difaaci karo ama meeshiisa wax kale wax kaloo geliba aad weydo waad xiran kartaa wayajuuzu waxaa banaan lubsu thawbin maro xirashadeed najisin nijaas ah maro nijaas ah ama mutanajis ah haddii nijaas la ogolaaday maro daahir aheedoo nijaasowday mutanajis baa la dhahaaye najiski waa najisulcaynka mutanajisku waa xukmiga oo nijaasa ku dhacday wey marka waa banaan tahay uu kuleeyahay hadday angegan tahay wayajuuzu waxaa banaa lubsu thawbi maro in la xidho najisi nijaasa fi gayri sala salaada keyrkeed salaada un baa la shardiyaa daahir inaad ku tukato iyo wixii salaada lamid ahoo dahaaro loo shardiyey ka dawaafi wa sujuudi tilaawa wa shukri kuwaasoo idil dharkaad qabto waa inay daahir yihiin laakiin haddaadan salaadna ku jirin wax salaadoo kale oo istiطnaac hore loo shardiyana aan dahaara loo shardiyana adan aadan sameyneynin dhar nijaasa waad xelan kartaa suuqa iskala aadi kartaa marada inaa nijaas kaa martay ilaa wilaas inoo dhaqin suuqa ma aadayo oo marada nijaasta ma xelanayo ma dheheysid wailaa waxay noqon lahayd takliifu maa laa yudaaq takliifu maa laa yudaaq meeshii nijaastaas kaaga dhacdada kuwaree ku sib waa adag tahay waa adag tahay markaa iska qabaysaa laakiin xilli salaada markii la gaaro maro daahira ku tuko ah, maro daahira ku tuko shardi laakiin waxaa maradaasi nijaastaa ama mutanajiskaa inaynan ahayn maro qoyan waynan ahayn oo nijaasadaas jirkaada ayna ugudbin jirkaada ayada wayna nijaasasanta daahir baa ta taasaa shardi ah waxaa kaloo culimada ku darayaan oo shardi ah inaadan masaajid ku jirin masaajid inaadan ku jirin leanna masjidka in maro nijaasa loo soo hoos galo oo masaajidkeeda nijaasa lasoo geliya bay noqonaysaa masaajidka waa ogtihiin xataa candhuufta oo nijaas ahayn ayaa la diiday in lagu dhex tufo ayaa la diiday marka fama baaluka shay nijaasa in lasoo geliyo lama ogolo wayajuusu waxaa banaan lubsu thawbi najisin mara nijaasa xirashadii fi ayri salaat salaad keyrkeedi wax lamida wayaxrumu waxaa xaraama jildu maytatin mayto iyo bakti maqaarkiis in la xidho ilaa lidaruuratin daruura mooyaane ama la isticmaalo ah, maytada maqaarkeeda in la magdiyo oo dibaaq iyo magdin lagu sameeya ku noqoni ayadoo la magdinin lama isticmaali karo xaalatu daruura iyo baahi daran inay imaata mooyaane waxaad ku cabtaabaad weyday ilaa walaan un bati laga samey mooyeene markaad naftigaa ku haysa oad ku cabaysaa daruuraadka de maxduuraat waa ka lihi aldaruuraat tubiixu almaxduuraat waxyaalaha xaaraantay ku ogolaanayaan marka wuxuu leeyahay jild meytatin ilaa lidaruurati daruura mooyeene maxaa kamid a daruuradii ka mufaajaati xarbin dagaal baa kugu soo kediyey wax kale lamaysid maqaalkana mahaysataa wanaxwihi wayajuuzu waxaa banaan an yulbisa daabatahu daabadiisa inuu saaro oo u xidho aljild الnajis maqaar nijaasa siwa اlkalbi wاlkhinziir siwa jild اlkalbi eyga maqaarkiisi wاlkhinziir doofaarka maqaarkiisaas aan ku jirin marka uu isticmaali karaa wayaxrumu waxaa xaaraana calى الrijaali ragga waxaa ka xaaraana xuliyu dahabi bilabaha iyo waxa laisku qurxiyo ee dahabka ka samaysan inuu ragga xidha waa ka xaaraan xulidaasi ama wax dhegta la gashada ha ahaato la sudho ama wax luqunta la geliyo ha ahaato ama faraha ama lugaha wax allaa wixii laisku qurxiyo oo dahab ah ragga waa ka xaaraan lama ogolo fargashi kama dhigan karaan dhagadhagan iskama dhaaf luqunta gashigeeda iskama dhaaf waxaaso dhan lama ogolo ragga marka haweenkaa iskale haweenkaa iskale waa sida xariirti oo kale maxaa yeelay haweenka tajmiil iyo isqurxin waman yunashu fi lxilya ayaga ayaa markaa yaa arrintaasi wax ku noqda oo u baahan markaa jilicsanna dee ragga iyo shihaamadiisii iyo xaaladda loogu talagalay raggu inuu mar walbaba ku socdo ku shaqeeyo iyo inuu adeega laga rabo iyo khilaafsanta dharkaa jilicsanee maaya ahe haweenka loogu talagalay xataa sinu lkhaatami fargashiga ilkihiisa xataa dahab uma isticmaali karo fargashiga iska dhaafe xataa fargashiga ilkihiisa fargashiga ilkihiisa maxaa laga fargashiga waxaa ku dhex jira baa laydhaha fas faskaasna waxaa haya oo fargashiga intiisa kale ku haya bira yaroo ilkaho saas loogu dhejiyey soo saama marka biraha u haya ee baalka faska ee dhalaalaya haya xataa biraha iyo yarka ilkahaas inuu hataa dahab noqdo lama ogolo iska isagii ama faskii ama eh, fargashiga intaysi kale iskaba dhaafe ma banaana nabigaa samaystay marka hore dahab fargashi laga samey kadibna waa iska tuureen rasulka sal slm saxabadan waa tuureen xataa sidnu lkhatabi fargashiga ilkiis eh, yani faska meesha lagu dhijira wey wlmatliyu bihi ayaa xaaraana yaxrumadu ay ku cadfan tahay wayaxrumu waxaa xaaraana almatliyu e eh, ashay lmatliyu shayga la mariyey ee lagu ringiyeeyey bihi bidahabi dahab lagu ringiyeeyey saacadii oo kale iyo fargashii oo kale iyo dahab baa saas lagu dharoobay lagumariyey taas lama ogolo falow sadiya hadduu daxalaysto oo wasaara uu noqdo bixayثu meel un laa yabiinu una muuqanaynin jaaza way banaanta shaygan isaga matliga ah haddii madabkii la saaro ama sidiisa iskaga daxalaysto deena tuu soo kaco w markii la fiiriyo wax soo go-aayo oo muuqdaba unan ahayn iska biyo biyoun bu ahaa biyun biyihii dahabka masaa loo mariyey wax munfasiloo soo go-ayo jurmina maba ahaaba see la yeeli jaaza wa banaanta bu kuleh wa saara bxayu uu gaaro waxa asaga ah lagu dharaabay la mariyey markuu dabka loo bandhiga ama si isaga u daxalayso bxayu laa yabiin uuna muuqanaynin laa yanfasil baa loo jeeda laa yabiinudan jaaza waa banaan tahay wa yubaaxu waxaa la baneeyaa shadu sinin ilig in lagu adkeeyo dahabkii wa unmuratin washadu unmura in eh, xubinta farta bidahabi dahab lagu adkay waa banaan tahay iligii qofka liiqliiqanayo ama maarata dhinac ka yar jabay in xoogow dahabkii lagu adkeeyo dahabkii in lagu adkeeyo way banaan tahay isagoo idil un ma aha lakin iliga lagu adkeeda lagu xoojinaya waitikaadu anfin wayajuuzu waxaa banaan itikaadu ah, ama fartii eh, eh, unmurada waxaa la dhahaa faraha far walbaba saddex unmuray leeda far walbaba oo farahayna kamida meeqay leedahay saddex xubnood wey waxaan suulka ka eheen laba xubnood leh marka xubnaha saddexdaa mid kamid a ayaa unmula la yidhaahdaa in lagu adkeydaan oo lagu qabto waitikaadu anfi baa banaan ah, anfa san in laga samaysto in san laga samaysto unmulaten ama xubinta farta minhu min dahab taara waxay waa lagu qabanayay hadda laakiin waxaa weeyaan xubintii fartida waxaa laga sameynaya dahabki lagu adkaysan lagu dheeraynaya farti ama sankii oo qofka laga gooyo baa dahab intii la sameeyo sugiisa san laga dhigo ayaa laga gelinaya la gelinaya sida xadiidka abu daawuud radi allahu canhu soo saaray fi sunanihi oo xasanka ah nin layihaha carfaja bilkuraad carfaja l radi allahu canhu yaa dagaaladii jaahiliyada mid kamida oo xarbi yowmu kulaab baa layihahda ayaa sanka lagaga jaray markaasu wuxuu samaystay san fidno laga sameeyu samaystay fantana bihi waa ku uray ah, waa ku uray waa la qabsan waaya jirki markaasuu nabiga alay slam wuxuu amray inuu mid dahaba samaysto sanka u gashado waa banaantahay bu ku ley laa usbucin farsa ma aha laa usbucin far kaamilse maya far kaamil oo saddexdeeda xubnood wata dahab baan ka samaysani maya ma soo rebis waxay ku tarir markaa mal leanna haddaad xubin ay tahay xubintan farta inteeda kalaan dhaqaajin waad ku shaqaysan karta laakiin far ayagoo dhan dahab ka samaysan waxay ku qaban mala qori taagan wey marka macno ma laha laa usbuucu farsan male wayajuusu waxaa banaan dircun dirac baa banaan nusija diracaasoo nusijad lagu sameeyey bidaami dirac bereedka dagaalka iyo cadowga laskaga dagaalayo oo nas lagu sameeyey xargahaan iyo dun laga dhigay daab wa khawdatun baa banaan koofiyad khawdada waa koofiyadda madaxa la saartay cadow dagaalka laiskaga dhiga wayhunka ayaa khawda layidhaahdaa duriyad la dhalaaliyey duriyad bihi lagu dharoobay limufaajaa duriyad bihi a wakhawdatin uliyat bihi ee bidahabi dahabka ayaa lagu rinjeeyey dalaha waxaa weeyaan asaga biyihiisi iyo raangiisi baa la mariyey wey limufaajahati xarbin dagaal aduu kugu soo kadiyo oo walam yajid qofka uunan hayn hayrahuma waxaan labadaa ka ahayn diracaasi mansuujka laga sameeyey dahabka iyo khawdadaas ama koofiyadaasi dahabka la mariyey waxaan hayna ma haysto dagaalkana waa qabsaday labadaas intuu xidhow dagaalamaya walam yajid hayrahuma wayajuuzu waxaa banaan khaatamu lfida haddii la diiday fargashigii dahabka ka samaysna ragga loo diiday kii fidada laga sameeyey ka waran waa banaan tahay wayajuuzu waxaa banaan khaatamu alfida fargashii laga sameeyey fido in la xidha waa banaanta nabigaa samaystay sala allah alay wasalam oo ku qori jiray markuu wax qoraayo iyo khatmi iyo muhur ka dhigan jiray rasuulka sal l slam muxamedun rasuulullah yaa ku qoreed wayajuuzu waxaa banaan taxliyatu aalati alxarbi alaabadii iyo qalabkii dagaalka in la rinjiyeeyo lagu qurxiyo bha bdahabi dahab waa banaan tahay ka sayfin seefti oo kale seefta waxay ka samaysan tahay macdan ama waxay ka samaysan tahay birlab ama wax kale ka samaysan tahay laakiin waxaad ringi oga dhigtay ku qurqurxisay eh, mxua dahabkaas ah, meeshii la qabanayay iyo waxbaad ku samaysatay ka sayfin sayf iyo wa rumxin waran iyo wayr eh, dayrka dayrka hadda wuxuu wadaa faaska wey baalka faaska la yihaahdo iyo guunta iyo kuwaasuu maaratay ku xardhay waa aalat lxarbi balay soo galayaane idin maxaa idin qor meeshan Ah, dabri daaficani dayrka ma aqaano iga ah, halda ya dayr qaan ma qorayso ah, waxaa hadda loo jeedo fas wey lakin wa sahmin sahmi iyo leebka leebkii baa isagana jawshankii jawshankuna isaguna waa dirac yar wey diracaas weyn buu ka yaryahay intaa luqunta qaarka horaa ayaa wax laga xidha wey sida hadda kuwa askarta iyo eh, hubka iskaga ilaaliyaan kaasoo kale wey jawshan waa dirac yar oo garbagalisa ah. wa khawdatin khawdada waa soo marray koofeedi weeyaan wa khufin khufkii ayuu qofkii ku dagaalamaya dagaalka ayuu mari laa sarjise maya <clears throat> koorihii korka laga saaraya faraska walaa lijaamin xakamiyina maya afka loo gelinayo faraska lagu eryaayey ina xakamadaha ka dhigata amaad mamariso maya walaa rikaamin <clears throat> kooraha lagu istaagay rikaabka waa sirjigaas kolka ka saaran faraska markaad rabto inaad fuusho dhaalka lagu istaago waxaa la dhaha rikaab la yihahda lugta la saara lagu boodayo walaa kilaadatin kuushii maya kuushii faraska luqunta ugu xidhneed inaad marmariso dahab iyo ku xaradho maya wa darafi suyuur ah, iyo mxuu ahaa hogaanka hogaanka fiidiisa hogaankii aad faraska kuxarigka ugu xidhnaa fiidiisaas suyuurka waxaa weyaan waa maqaarka iyo xarig laga sameeyey ayaa sayr la yihahda fiidiisa inaad marmariso oo dahab iyo ku xarhadho kuwaas wax faaida lagama helaye wa dawaatin iyo dawaadda dawaad iyo tawaad labada waa la tawaad af soomaaliga waa baasha qadda qadda lagu shubto qadda ilmaha lagu shubi jiray qalinka qori geedka kasoo qoraa dardarsan jiray oo wax lagu qori jiray taas inaad dahab mariso maya wa maqlamatin iyo baasha qalamka lagu lagu same lagu lagu lagu lagu qoro maqlama ah, eh, maqlamadu waxaa weeyaan waa aadat eh, eh, aalo oo lagu sameeyo qalamka lagu qoro wey qalamka geedahaya ama qorinqorahayaaba wuxuu ubahan yahay in la qoro ubahan yahay in la qoro baasha hadda maxay loo isticmaalay saa lagu dhaho ya junga jungado ah, kale wey ya qalinjar ka maqlamatin wasikiini dawaatin ah, wasikiini dawaatin tawaada sakiinteedii baalo dawaadaas lagu dhexrido sikiin oo qalinkan qalinkan lagu sameeyo dawaada eh, qadana meel kamidana saa lagu dherito lagu rito wa mihnatin wasikiini mihnatin iyo sikiin sikiinta hadda waxaa loo isticmaala toorida weye sikiin haddaad maqasho midida inaga waxaan waaa loo mudyana waa la dhahaa ah, sikiinna hadda haddaad maqasho xalliga hadda la joogo toorida ma soo geli marka eh, sikiintaasa mid laba qaybsanto midna dawaadaasay kudhex jirtaayo mxuaha waxaa lagu qoraa qalinka ayaa lagu qoraa midna waa sikiini mihna oo midda cidda ay ku shaqaysatay ee fayaasiga iyo yaanyada iyo basashiga lagu jarjara wey kaas waxaa la dhahaa sikiin mihna ha mihnada waa shaqada cidda iyo guriga wax lagu qabanayay sikiinta loo isticmaala wax lagu goosto taas ayadana dahab lama marin karo wey wa makrafatin iyo fandhaalkii makrifada waa fandhaalka waxa lagu soo dara mooqadhaha ama fandhaal dheh waxaa lagu soo daraa mikrafo la yihahda wamahafatin ya ya ya taa ma gaarina suga ma gaarina walaa yajuuzu tacliiq qindili ba ay socotani idinkana hor ba qoray ah, sax wey waa taqdiim taakhiru dhib ma leh waan gaaraynaa Um, mahafatin marwaxadii mahafada waa marwaxad baa marwaxad ahaanoo dabeesha waxaysaa waxaa la mahafa hhhh ah, ah, iyadoo dahabka lama marin karo mahafa oo marwaxadi walaa yajuuzu ma banaana tacliiqu qindiil ah, baashaas qindiisha la yidhaahdo ama faynuusta tacliiqeeda iyo suritaankeeda masaajidka la suro iyo muxallaa iyadoo lagu qurxiyey bilfidati fidla lagu qurxiyey bimasjidin ay fi masjidin lama suri karo thaabit ayni qoran ya tacliiqi qindili musayirun walow bimasjidin marka waa isku dhowye macnaha eh, qindiilkaas waa faynuusta iyo matarmakiski waxyaalahaas in la suro walow bimasjidin tan wuxuu walaa yajuuzu tacliiqi qindili muxalla bilfidati bimasjid masaajid masaajid in maratay la suro wax faa'iidaha male salafkii iyo saxaabadii iyo waktigaa lama isticmaali jirin oo lama wax la yaqaanay maaha wagayru lkhaatami khaatan baa lasoo diiday laakiin khaatim keyrkeed oo waxa aan khaatim ka ahayn uu soo wadaa waxaa keyrkeehe oo min alxuliyi waxyaalaha laisku qurxiyaana ayaduna sidoo kale lama isticmaali karo sagoo mudalla bidahab ah waxaa lamida hayrulkhaatimki maxaa lamida ka dhawqin ah, waxa luqunta la gashanayay baa dhawq la dhahaa silsilada luqunta la gashaday iyo kuusha luqunta la gashaday iyo dhawq wa dulmijin iyo jijimihii wa jijimihii waa isku macno dulmujka iyo siwaarku waa isku dhow yihin isku macno dhow yihin wax sida jijimahao kale oo gacmaha la gashan jiray ayaa dulmuj la dhihi jiray ah. wa labsi taajin taaj xidashadiis taajka wax madaxa la sudhay ahaan jirtay yuu ahaan jiray asaguna lama isticmaali karo oo dahab iyo fida iyo wax lamariyey dahab la mariyey wala taxliya qurxinna ma banaano fii saqfi lbeyti beytka saanqaafkiisa iyo walmasjidi saqfi lmasjidi masaajidka saanqaafkiisa in lagu qurxureeyo lamarmariyo dahabkaa iyo wujuduraanihimaa masjidka iyo guriga jidaaradooda in ayaana lagu xardho ma banaana falow istuhlika haddii jidaarkii masjidka iyo saanqaafkii beytka iyo birihii wixii lagu sameynaya haddii la isticmaalo bxayu meel baa la isticmaala laa yajtamicu minhu shay wax soo aruurayaba uusan jirin bisistamkii marka la dhalaaliyo jaazat اlistidaamatu in la daa'imo waa banaan tahay wailaa hadduu wax ka soo go-ayose falaa ma banaana ah marka la isticmaalo oo bir iyo birti wax lamamariyo guryihii lagu dhisto kadib haddii u waxba kasoo go-aynin dhibala inay iska ahaato sidaasoo masaajidka loo daayo istidaamadi ama saanqaafki loo daayo ilaa haddiise wixii wax kasoo go-ay jarmi leeyahay way kusii yaala dahabkii falaa ma banaan in la zuuliyo wey in la zuuliya waajiba wayajuuzu waxaa banaan taxliyatu lmusxafi musxafka qur-aanka la wadaaye in la xarxardho oo la qurxiyo wاlkatbi iyo qoraal baa banaan bilfidati lagu qoro katbi waa kitaabadii wey qoraalkii wey ah, in fidadii lagu qoro kitaabka qur-aanka ahaa ama asaga laftirkiisaba la qurxiyo oo lagu xardho eh, fidno way banaan tahay katbida saxa kutubidaas waa laga xog yahy wاlkatbi iyo kitaab qoraal lagu qoro bilfidati lagu qoro wayajuuzu waxaa banaan taxliyat اlmusxafi musxafka in la qurxiyo bidahabi dahab lagu qurxiyo lilmar'ati haweeneyda way u banaan tahay haweeneyda maadaama dahabka ayaa u banaanaa kitaabkeedana jildiga iyo meelahaas iyo way marsan kartaa mxua dahab wayaxrumu waxaa xaaraana cala arajuli ninka waxaa ka xaaraana inuu asaga taxliya ku sameeyo kitaabkiisa qur-aanka dahab inuu marmariyo waa ka xaaraan wayaxrumu cala rajulis waa ka xaaraan wayajuuzu waxaa banaan lilmar'ati haweeneyda waxaa u banaan xuliyi dahabi dahabka xulidiisii iyo waxyaabihiisa laisku qurqurxiya waa u banaan yahay kulluhu dhammaantiis wax luqunta la gashado wax gacanta la gashado wax kaba laga dhigto wax wax lugaha la gashado intaba kulluhu haweenka u banaan yihiin ilahay u baneeyey xataa naclu xataa kabihii bay ka dhigan karaan dahab gashan karaan walmansuuju bihi iyo walmansuuju midkii laga sameeyey bihi walmansuuju wuxuu ka wadaa ay athawbu baradii almansuuju lagu xardhay lagu taray bihi bidahabi dahabka lagu talay osaa sidii khalkhaalka oo kale khalkhaalka wax lagu ala gashay wey khalkhaalkaasoo miataa dirham laba boqol oo dirham u dhigma qiimihiisa xaruma xaraam wey laba boqol oo dirham wax dhan oo dahaba ah iyo lagu hagashatay dinaar ah, ah. miata dinar laba boqol oo dinar dinaarka dahabka lacagtiisa wey xaraam wey maxaa yeele waa israaf aad u fara badanoo waxdaafa ah wey wayaxrumu calayhina waxawaanka ka xaaraana taxliyatu aalati اlxarbi qalabkii dagaalka ama seefihii ama warmihii ama qorayii wixii inay qurxiyaan oy marmariyaan oy qurqurxiyaan ma banaana dahab ma banaana xataa fidana ma banaana walow bifidati fidana alla ka dhigay ninka waa loo ogolaa waan soo maray ninka cadow uu ku cabsiinayey oo heybu u kordhinayey oo dagaal buu galayay lakin haweenku dagaal ma galayaane inay marka ay qalabkii dagaalka ay qurqurxistaan maxay faaida keeni faida ma keenayso ragga daruuradaasa lagu ogolaaday ويحرم عليهna تحرية آلة الحرب w بفضة فضة alla ka dhige والله أعلم بالله التوفيق صلى الله وسلم على محمد